بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتسدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسبويه والفراء qaala wuxuu yidhi ashaykhu sheekhi alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa ee aqoonta lahaa alcallaamatu ee aadka u sii cilmiga badnaa jamaalulmutasadiriin ragga hore quruxdooda ahaa wataajulquraa'i ragga wax akhriyo cigaalkooga ahaa tadkiiratu abii camrin abii camar xusuustiisii ahaa wa weyhi iyo siba sibaweyhi xusuustiisii walfaraa iyo ninkii farro la odhan jiray sheekhaasi wuxuu yidhi waxaynu shalay ka soo baxnay basmalada iyo bisinkaynu ka soo baxnay haddana waxaynu arki doonaa muqadimadu sharax yaroo fudud oo ay leedahay qaala shaykhu ayuu ka bilaabay qaala kelimatu qaala qaala mar waxay noqotaa qaala wuu seexday qaala wuu seexday luqadda marna waxay noqotaa qaala wuu yidhi marna waxay noqotaa qaala wuu caqiideeyey marna waxay noqotaa qaala wuu ku tegey haddaba ereyga qaala ah hadda halkan wuxuu ugu jiraa odhaah seexad uguma jiro qaala wuu seexday ha odhanin hurdada yaree naabka ingiriisiga lagu yidhaayee indha guduudsiga ah ayaa af carabigana qaalo loo yaqaan ama qayluulo loo yaqaan qayluula qaala qayluulatan nebi maxamed iyo abibakar maalintii maka ay ka baxeen gabay waxaa jiray la tiriyey oo laga tiriyey hijrada rasuulka waxaa ka mid ahaa jaza allaahu rabu khayra jazaa'ihi khaliilayni qaala khaymatay ummi macbadin kutubta siirada oo dhan wuu ku qoran yahay khaliilayni qaalaa ilaahay ha abaaliya labada saaxiib ee qaalaa yidhi maaha qaalaa seexday wey waa qayluushaday weeye qaalaa khaymata ummi macbad khaymadii umi macbad labada seexday waa rasuulka iyo abibakr kolka qaala halkaa waxay ugu jirtaa ma aha odhaah eh hurday ugu jirtaa wuu seexday bay ka dhigan tahay qaala hadda qaaladeennani wuu yidhi weeyaan laakiin wuu seexday odhan mayno qaala shaykhu alimaamu alcaalimu alcallaama halkaa waxaa ka soo kordhay talow muqadimadan hadda aynu akhriyayno ma waxa la sameeyey kitaabka dabadeed mise waxa la sameeyey kitaabka ayu ma sheekhaale mise sheekhu male hadalku intaasuu ku kooban yahay qaaladan ma sheekha kitaabka qoray baa ayaa yidhi mise sheekha kitaabka qoray ma odhanin qaaladan ma odhanin sheekhu qaaladan haddaynu qaadanno in hadalka sheekha ay kamid tahay sheekhu isagu alxamdu lilaahi raafici darajaad buu ka bilowday basmalada iyo alxamdu lilaahi raafici darajaad qaala isagu ma yidhaahdeene wuxuu odhan lahaa qofka hadlaya sidii lagu yaqaanay ee qultu ahayd waxaan idhi buu odhan lahaa wuxuu yidhi weeyaan hadda waxaan idhi buu odhan lahaa hadduu sheekii kitaabka qoran yahay waxaa kaloo meesha taalla sheekhu qaaladan maadi kama dhigeene ilan kitaabka markaasuu qorayaaye aquulu buu odhan lahaa aquulu aquulu waxaan leeyahay buu odhan lahaa haddaan leeyahayba kolka waxay ka dhigan tahay culimadii kitaabka soo daadaabacday in yaray xagga hore ka haleeshiiyeen ayay ka dhigan tahay oo sheekha xagga hore hadalkiisii laga raaciyey waa suurtagal maqaalada sheekha inay ku biirto iyada lafteedu wejiyo kale ayay leedahay haddii maqaalada sheekha laga dhigo qaala wuxuu yidhi ashaykhu sheekhii wuxuu yidhi ereyga sheekh ah ninkuunbaa loo isticmaalaa gabadha looma isticmaalo waxaad odhanaysaa sheekh cali ama sheekh hebel laakiin gabadha sheekh faatimo maada maqasheen weligiin sheekh faatimo ereyga sheekh ah dumarka looma isticmaalo raggunbaa loo isticmaalaa dumarka waxaa u dhigma baa la yidhaahdaa cajuus dumarka af carabigii hore marka la eego ama luqa alcarabiya alfasiix marka la eego ninkuna waa shaykh markuu gaboobo gabadhuna markay gabowdo waa cajuuzun af carabiga waxaa la yaqaanaa waxyaabaha qaar marka la dhidigaynayo mufradkun baa ta lagu daraa oo markaa iminka aad doonaysa maalan jaalisun markaan idhaa jaalisun wuu fadhiyaa sow maaha gabadh haddaan doonayo inaan ka dhiga maxaan ku darayey jaalisun ta un baan ku darayoo jaalisatun un baan odhanayey waxyaabaha qaar taadaasaa lagu kala gartaa rag iyo dumarka waxyaabaha gaarna carabtu laba magacoo kala duwan bay u bixiyeenba laba magacoo kala duwan kaasina waa magacaasaa lagu odhan kaasina waa magacaasaa lagu odhan waxaa dhici karta in labkuna magac gooniyaba leeyahay dhadiguna magac gooniya isku magacba inayna ahayn baa dhici karta hadda ceesaantu maxay ahayd ceesaan bal ceesaan yaa carabi igu sheegaya ceesaan ya maczi waa riyahoo dhan haye ceesaan yaa garanaya waa canaaqun soo maaha orgi yaa garanaya haddaba man macanaaqun orgi baynu nidhaa canaaqatunna ceesaan baynu nidhahnaa orgigu muxuu ahaa taysun isku magacba ma aha eeg isku magacba maaha or eeg yaa garanaya bal ii sheega nail yaa garanaya nail nail nail nail nail waa xamal a nail waa xamal nail markaan idhaana nail eeg hadda isagii un baan waxaan doonaya inaan idhahdo idaha tedhadige yar maxaa la odhan jiray so nail ma aha maxaan odhanaynaa waa raklun isku magac isku dhawaaqba ma aha mid xamlun midna xamalun iyo raklun isku dhawaaqba xataa ma aha waxaan uga soconaa markaa shaykhun waa ninka gabadhuna maxay ahayd cajuuzun bay ahayd af carabiga in yar baa la arkay gabadhoo shaykhatun laleeyahay shaykhatun waa la arkay waa kii gabayaagu gabayga tirinaye lahaa watadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun kaan lam taraa qabli asiiran yamaaniyan waxay igu qoslaysa buu yidhi islaan ree ree cabshamiya ree cabdishamsiya islaan ree cabdishamsi baa igu qoslaysa buu yidhi waxaa la moodaa hortayba nin ree yamaneed oo asiira inayna arag ka'an lam taraa qabli asiiran yamaaniyan wa tadxaku minii shaykhatun halkuu cajuuzun ka odhan lahaa buu shaykhatun ka yidhi shaykh waa qofku markuu gaboobo luqada waxaa la yidhaha shaykha waa man dacana fi sini baa la yidhahdaa man dacana fi sini qofku markuu gaboobu soo gotuu da' noqdo ayaa af carabiga sheekh la odhan jiray waa kii gabayaagu tilmaamayee lahaa zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin waay waxay ii leedahay buu yidhi oday baa tahay anna odayma ii buu yidhi waa odaygii oo kale sheekhu luqadda saasuu ahaan jiray kadibna waxaa lagu idlaaqay qof kaste oo fadli leh ama qiimo leh walow carruurba ha ahaadee qofka hadduu ilaahay aqoon baro oo uu noqdo aqoon-yahan isagoo carruur ah ayaa sheekh la odhan sheekh ibil baa la odhan hadda waa carruur sababtuna waxa weeye isticaara ku jirta ama waa majaazo qofka da'da ee cirrada leh waa la ixtiraamaa waa laga xishoodaa isagoo taagan lama fadhiisto waxyaabo badan baa la xeerin jiray qofkaas isaw ixtiraam male markuu da'yuu gaboobo haddaba ninka dee ilaahay aqoonta barayna isagoo carruur ah ayuu haddana isna ixtiraam yeelanayaa maadaamay mushaabahadaasi ka dhaxayso ayaa kii aqoonta lahaana shaykh la odhanaya kii da'da ahaana shaykh la odhanaya kelimatu shaykh islaamka markaynu eegno qofkii koobaad ee sheekh loo bixiyey ama sheekh lagu idlaaqay sida sheekha sakhaawi uu sheegayo abibakar buu ahaa abibakrun sidiiq radia allaahu tacaala canhu abibakar baa u horreeyey cid sheekh lagu magacaa sheekha qaadata kelimatu shaykh marka la jamcinayo ilaa koob iyo toban jamac ayay leedahay sheekh marka jamac ka dhig lagu yidhaha jamcu tagsiir ah ilaa koob iyo toban jamac ayuu sheekhu leeyahay hoosta hoose sharax yaroo sajaacigu uu ku tiriyey ayaa jira oo hoosta ku qabanaya kaygani waa mashaayiku mashyuukhaau halkaa uu waxyaabahaa tirinayo soo ma arkaysiin waa ilaa koob iyo toban jamac oo magacani uu leeyahay wey mashaayiku mashyuuka umashyakatun kada shuyuukun waashyaakun washiikhanu faclamaa wamac shiikatin jamcun lishaykin wasaghiraa bdmin wakasrin fi shiwyaykin litafhama mashaayiku waa jamc mashyuukaau waa jamc kale mashyakatun waa jamc saddexaad shuyuukhun waa jamc afraad ashyaakhu waa jamc shanaad shiikhaanu waa jamc lixaad shiikhatun waa jamc toddobaad shuyaykun waa jamc sideedaad inta labadaa gabay waxay koobsadeen ilaa sideed jamac culimadu ilaa koob iyo toban jamac oo magaca sheekhii uu leeyahay bay sheegaan qaala shaykhu sheekii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa imaam ereyga imaam ah waxaa loo yaqaanaa man kahurat atbaacuhu qofka haddii cidda taageersani ay badato imaam baa la odhanayaa ama dadka ka ka horreeyee horgala ha ahaato alimaam waa nin fanni imaam ku ah ama madhab imaam ku ah ama ummad imaam u ah oo ummaddu ay sor mariso weeyaan oo laga dambeeyo qadaayaad badan looga dambeeyo man kaurad atbaacuhu baa imaam loo yaqaanaa alcaalimu caalimka ahaa caalim waa qof aqoon-yahana weeye caalim wa isku macno dhodhow in caalim lagu yidhaa iyo in faahim lagu yidhaa iyo in daari lagu yidhaa iyo waxyaabahaas isku macno dhodhowi waa oge mid wax og weeyaan laakiin haddana ereygan caalimka ihi waa nin cilmi garanaya cilmigaasi noocuu dooniba ha ahaado qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa alcaalimu ee caalimka ahaa alcallaamatu ee sii cilmi badanaha ahaa ereyga callaam waa cilmi badane ilmi hadda sii cilmi badane ma aha caalim waa aqoonyahan waa nin wax garanaya caalim waa nin caalima callaam haddaan bilaata ka dhigo waa cilmi badane haddaan callaam ta ku daro oon callaamatun idha sii cilmi badanay buu noqonayaa ereyga sii baa raacaysa haddii ta raaciyo alcallaama ee sii cilmi badanaha ahaa alcallaama waa sii cilmi badane dhadig maaha ta'daasi mubaalaqay sheegaysaa wasankuna sidiisaba mubaalaqu ahaa jamaalu lmutasadiriin jamaalu lmutasadiriin ragga safka hore quruxdoodii ayuu ahaa quruxdan safka hore ummada labeenteeda iyo inta safka hore lagu tilmaamo ayuu qurux usii ahaa buu kuleeyahay hadaba haddaba almutasadiriin waa jamcu mutasadirin waana mutaqadim baa la yidhahdaa ninka horeeya kolka maa cumri ahaan buu ku horeeyaa may-e culumta ayuu ku horeeyaa baa la yidhaahdaa waa safka hore oo wax kasta xagga hore ayuu maray jamaalna waxaa la odhan jiray riqatulxusni baa la odhan jiray waxa kaloo lagu iطlaaqa tanaasub اlacdaa xubnaha isla la ee isku beegbeegan ayaa la yidhaahdaa hadda laakiin waa jamaal waa xusnigi waa quruxdii weeyi wa taaju lquraa'i ragga wax akriya cigaalkoogii ahaa ragga wax akriya taajkoogii ay madaxa saaranayeen nin kasta oo wax akriya waxa ka sii sarreeyaa taajkiisa weeyi sheekhana ka sii sarreeya markaa tadkiratu abi camrin sheekii abi camr ibn اlcalaa waa la garanaya abi camr ibn اlcalaa waa culimadii luqadda weeyaan culimadii luqadda abi camr ibn اlcalaa tadkiradiisii iyo xusuustiisii wey haddii sheekhan la arkaba waxaa la xasuusanaya uun abi camr baa la xasuusanaya wa sibaweyhi sheekhii sibaweyhi ayuu isna tadkiro u yahay iyo xusuus sibaweyhina wuu ku xasuusinayaa wlfaraa'i sheekhii farro la odhan jirayna waad ku xasuusanaysaa saddexdaa sheekh oo culimadii luqadda looga dambeeyey ah ayuu sheekhani ku xasuusinayaa buu ku yidhi ama lagu xasuusanayaa haddaba sheekha abi camar la yidhaah waa abi camar ibni calaa weeyaan waa nin caan ah oo luqawiyiinta agtooda aad caan uga ah magiciisa koob iyo labaatan qowl ayaa ku jira qowlka ugu dhadhow sawaabka zabaan baa la odhan jiray baa la yidhahdaa zabaan ayaa la odhan jiray abi camarna waa kunyadiisii oo kunyo uu lahaa ayay ahayd wuxuu geeriyooday boqol iyo dhowr iyo kontonkii markay hijiradu ahayd ayuu waddada shaam ku geeriyooday dariiqa shaam ayuu ku geeriyooday magacan abi camar ah camar camar wow baa lagu daray aan la akriyin wow aan la akriyin baa lagu daraa camrun markaa le ra baa u dambaysa soo maaha dhawaaqayga wow yar baa ku jira camrun marka la leeyahay haddaba camrun saddex icraabood buu leeyahay waa la rafciyaa ilen waa ismiye waana la nasbiyaa waana la jaraa xilliga nasbaha wowgaa laguma daro waa mamnuuc xilliga nasbaha wowgaasi waa mamnuuc oo wow lagu dari maayo xilliga nasbaha waxaa lagu daraa oo qura xilliga rafcaha iyo xilliga jerka wowgan maxaa loogu daray maxaa horta wow loo soo qaatay waxaa la og yahay marka waxa la ziyaadiye la yidhaa xuruufulcila horta la ziyaadiya saddexda xarfucille mooye xaraf kale lama ziyaadiyo wowgan waxaa lagu kala saarayaa cumar iyo camar cumar iyo camar markay bilaa xarakada yihiin in la kala gartaa la doonaya cumar iyo camar cumar iyo camar haddaan la xarakayn keebaad cumar u akriyi keebaad si camar u akriyi waxaad camar u akriyi ka wowga xagga dambe ku wataa waxaad cumar u akriyi ka bilaa wowga ah waxa loo baahday cumar iyo camar xuruuftoodii waa saddex xaraf mid kastiba oo tartiibka ka midaysan bilaa xaraka markay kala yihiin in dadka la kala baraa la doonaya ee lanaf carabigii hore xaraka ma lahaan jirin cumar iyo camar waxaa lagama maarmaan noqday baa la yidhi in midkood ziyaado lagu daro talow ma camar ma cumar baa lagu dari ma camar baa lagu dari ya ziyaadada lagu dari waxaa la yidhi ziyaadadii camar baa lagu daray su-aashaasi waxay leedahay talow maxaa cumarba loogu dari waayey wowga waxaa loogu dari waayey cumar wuu culus yaho waa maalaayansarif wuu xanuunsaday laba ciladood baa ku dhacay cumar cumar waa maalaayansarif waxaa ku jira calamnimo iyo wixii aynu odhan jirnay wasnulfucal ama cadli aan odhan jirnay labadaas ayaa ku dhacay magaca cumara wuu culus yahay cumar haddaba ziyaadada lama raacinayo yaa m munsarifa oo caafimaad qaba camar baa caafimaad qaba camar baa ziyaada lagu daraya ziyaadadaasi kolley laba xaraf noqon mayso iyo wax ka badane hal xarafuun bay noqoni halka xaraf ee la ziyaadinayaa xuruuftii alifba'da ee siddeed iyo labaatanka ahayd xuruufulcillaha unbaa u habboon ziyaadada ilan markaa xilliga waqfiga ama xilliga kaafiyada ama wow baa la ziyaadiye hadduu magacani dama ku dhammaado ama ya baa la ziyaadiye hadduu kasro ku dhammaado ama alif baa la ziyaadiye haduu fadxa ku dhammaado kolley xuruufulcillaha waa la ziyaadin jire xuruufulcillihii mid kamida ah aynu meesha ku darsanno xuruufulcillihii haddaba talow ma ya baan ka dhigaa mise alif baan ka dhigaa mise wow maxaa camar lagu darayaa waxaa lagu daray wow oo maxaa ya-da loo diiday ya-da waxaa loo diiday markan camarka yaaulmutakalim ay la socoto ee camrii laleeyahay ayaa haddii ya lagu dari lahaa yaaulmutakalimku markay la socoto u egaan lahaa yaaulmutakalimkii si looga badbaado horta iyo inaga daaya haddaba alif ma ku ziyaadinaa talow alif ma ku daraa oo ma idhaahdaa camar alif baan ku darayaa jawaabtu waa may oo markuu munawanka mansuubka a yahay ayaa camran alif lagu dari jiray markaasoo hakaana inooga egaanaya maxaa soo hadhay xuruuftii wow baa soo hadhay wow baa lagu darayaa haddaba camar oo wow baa xagga dambe lagaga dari su-aasheennu waxa weeye ma wowgaasi waa rafcaha iyo nasbaha oo qura ayaa lagu daraa laakiin jerka laguma daro waxaan doonayaa jerka iyo rafcaha lagu daraa jerka iyo rafcaha unbaa wowga lagu daraa laakiin nasbaha laguma daro maxaa nasbaha loogu dari waayey camarku markuu nasbisan yahay miyaa cumarka lakala garto waxaa lagu leeyahy markaa iskuma ega oo camarku alif buu sitaa camran tawiin buu sitaa camran cumarkuna waa maalanrifo alifkaa ma qaadanayo xilliga nasbaha saasaa looga maarmay qolada nuxaadu nukat bay ka sameeyeen ama latiifay ka sameeyeenoo tusaalaha lasoo qaataa waa daraba zaydun camran daraba zaydun camran naxwaha kaasaa ah inta badan la tusaaleeya waa maxay macnuhu daraba zaydun camran daraba zaydun zayd baa garaacay camran camar buu garaacay warniyow maxaa camar loo garaacay wow yar buu soo xaday bay yidhaahdeen wuxuu zayd camar u garaacay wow yar buu soo xaday oo dulmiyaba wowgan yaree la socda ayaa meeluu ka keenay la garan layahay dee waa la garaacaa bay markaa daraba zaydun camran gabay buu sheekeenani hoosta hoose ku qabanaya wuxuu leeyahay فيma عadاa نصب cمr alحقana bه waawan إdaa calman yأtي وlam مأمون ma'muuna labs لم lam قافية ولم يصغر yusغr khlى min bdاctarفi waad haysiin baan u malaynaya waa boga labiyo labaatanaad ayuu shuruudaha marka wowga lagu daraya iyo marka kale uu inoo kala dhigdhigaya في ma cadا نصب cمr alحqاna bه wawn إdا cاalmا yأtي وlam يضفي mamuun laabisin ban lam yati qaafiyatan walam yusaqar khala min albida tarifi fima cadaa nasbi camrin fiima cadaa nasba camrin camar nasbihiisa waxaa ka soo hadhay fiimaa cadaa ka ka soo hadhay dhexdiisa nasba camrin camar nasbihiisa waxaa ka soo hadhay talow camr nasbihiisa maxaa ka soo hadhay rafciya jer alxiqana haleeshii kitaabkaygu uu khalday halkaa xarakada alxaqna buu yidhi alxiqana bihi haleeshii camarka waawan wow haleeshii wow baa lagu daraya wa goorma marka camarka wow lagu darayo idaa ya'tii markuu yimaado calaman isagoo calama waa inuu calam yuuna nakiro noqonin walam yudaf waa inaan la idaafaynin oo mudaaf una ahayn ma'muuna labsin labsiga mid aamin laga yahay waa inuu yahay labsi mid aamin laga yahay ma'muuna labsin xaalada labsigiisa aamin laga yahay waa goor talow marka labsiga aamin laga noqonayo waa bian lam yaati kaafiyatan markuuna kaafiyo dhicin hadduu kaafiyo dhaco kaafiyadanna hoorsigeegu uu u baahdaba wow dee maxaa lagaga dari kollay kaafiyadaa wadatee eh? walam yusakar yaan la taskiirinin musakarna yuuna noqonin cumayr cumayr yaan la odhanin khalaa ka madhnaaday min al al ka madhnaaday yuuna alna eh, markuu yaan la taskiirinin isagoo alka madhan buu ku yidhi bidaakan ictariif iska qiro war arrinkan iska qir oo camar marka wowga lagu darayo waa markuu shuruudahaa leeyahay waa abi camar ninkii la odhan jiray wa sibaweyhi sibaweyhi waxa weeye naanays weeye ereygan sibaweyhi waa imaamka nuxaadda kunyadiisana abuubishrin baa loo yaqaanaa magiciisana camrun baa la yidhaahdaa kelmaddan sibaweyhi macnaheegu waa raa'ixatu tufaax raa'ixatu tufaax siibna waa tufaaxa baa la yidhaahdaa ereyga weyhiiina waa raa'ixada baa la yidhaahdaa waa naacawdii tufaaxa ur yaroo tufaax ur tufaaxeed baa la yidhi magiciisiiba ur tufaaxeed kolka waxaa la yidhi raa'ixatu tufaax waxaa loogu bixiyey hooyadiibaa u ciyaarsiin jirtay sida tufaaxu uu isku je laamaha tufaaxu ay u ciyaaraan ayaa inankani markuu yaraa hooyadii u ciyaarsiin jirtay saasay ragga qaarkood yidhaahdeen ragga qaarkoodna waxay idhahdeen meeye nin qorqoran buu ahaa sida tufaaxu uu yahay wax yaroo u qorqoran ayuu u qorqornaan jiray ninkani ma aha ninkani nin asalkiisu carab ah isagoo imaamkii luqadda ah ayuuna haddana carab u dhalanin carab ma ahayn waxaa la eegay culimmada kutubta qortayba weynankoogu carab ma ahayn baa la yidhaahdaa weynankoogu dhinacaad eegtaba bal adigu maatusitaha eeg bal kutubta eeg mufasiriinta bal eeg bal luqawiyiinta eeg raggii wax qori jiray rag diinta bartay bay u badnaan jireen ama luqadda bartay ama diinta bartay bay u badnaan jireen walfara sheekha fare la yidhaahdaa isaga laftiisu waa nin lugawiya waxaa la yidhaahdaa wuxuu maail u ah xagga ictizaalka eeg lama yidhaha muctazili buu ahaa lama yidhaah laakiin muyuul baa ku jiray baa la yidhaha muyuul muyuul ictizaaliya ayaa ka muuqda baa la odhan jiray tadkiratu abi camrin abi camar xusuustiisa ayuu sheekhani yahay abi camar un baad xasuusanay haddaad sheekhan aragto kutubtiisa haddaad akridana kuwii abi camr ubaad ubaad xasuusani tadkiratu abi camrin haddaba tadkiratu abi camrin mubaalaqa ku jirto waa masder ereyga tadkiri'i masderkana dee marka shayga lagu idlaaqayo haddaan ku idhaa been baad sheegtay iyo haddaan ku idhaa been baaba tahay been yaroo cararaysaa tahay haddaan ku idha iyo balaaqo badan haddaan ku idhaa been lugaynaysaa tahay gebigaagi intaas shaksinimadii ka baxday oo khamiiskiiyo dharkii aad xidhnayd iyo halkaa aad iska dhigtay oo sidaad beenta u sheegaysay beentaadii aad sheegaysay ay ururtay unbaad noqotay wax muuqdo laakiin gebigiisu ka samaysan been muxuu ka samaysan yahay been yaroo cararaysa ka waran waa mubaalaqo haddaba sheekha mudakir buu yidhi inuu yidhaa bay ahayd eg mudakiru abi camrin inuu yidhaa bu ahayd xusuusiyihii abi camr inuu yidhaa waaba xasuusta lafteedii buu yidhi tadkiratu abi camrin abi camar xasuustiisii weeye wa sibaweyhi sibaweyhi xasuustiisii weeye walfaraa'i farre xasuustiisii weeye abuu muxamed sheekha waxaa la yidhaha kunyadiisa abuu muxamed magiciisa shalaan soo sheegnay cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu cabdullaahi ibnu hishaam baa la yidhaha dambe ma haysaa yuusuf baa ka horeeya cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu cabdillaahi ibnu yuusuf ibnu hishaam ilansaari fasax allaah allaha u fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa ilaahay ha u waasiciyo sheekha waxaynu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu qabriga u waasiciyo waxaad ogaatay kelmaddaa yaree fasax allaahu fii qabrihi waxa weeye waxyaabaha ixtiraaska loo yaqaano waxay inaga ilaalisay hadalkaa ah hore sheekhu inuu lahaabay diideysaa waxay ka dhigan tahay hadalkaa ah hore sheekhu ma lahayn hadduu sheekhu leeyahay muxuu odhan lahaa ya ilaahay qabriga hay waasiciyo miy miyuu isku ducayn lahaa isagoo nool inuu dembi dhaaf iyo weydiistay ahayd haddii kalena inuu isagu de qaab khitaabeed iskugu duceeye qaab mutakalim iskugu duceeyey noqon lahayd intaa yaree hore sheekha waa kitaabkiisa waa lagu daray waa lagu daray oo ajruumigaba dee rag baad aragteen xamdalo ku daray ilan ajruumigu alxamdu kama bilaabin kitaabkiisi alkalaamu unbu ka bilaabay ragga qaarkood ba ataa bisin kama bilaabin ba yidhahdeen alkalaamu unbu ka bilaabay ajruumigu wuxuu yidhi sheekhaasi waa kan hadalkiisii alxamdu lilaah ilaah baa mahadle raafici derajaati derajooyinka ka kor u qaada ayaa mahadle liman kii ka kor ugu qaada inkhafada u tawaaducay lijalaalihi liajli jalaalihi ilaahay jalaalkiisa iyo weynidiisa dartii wa faatixi lbarakaati barakooyinka allaha fura ayaa mahadle liman qofkii u furo intasaba isku taaga lishukri ifdaalihi fadliyadiisa iyo ifdaalkiisa mahadnaqeegsa sheekhu halkaa hal jumlo oo muhiim ah ayuu kaga hadlay waa alxamdullah waa qodobkii labaad ee ninka kitaabka qore lagama maarmaanka u ahaa qodobka koobaad basmalay ahayd haddaad kitaab qorto bisinka bilow waa kow qodobka labaadna waa alxamdullah iqtidaa'an bilkitaab alcasiiz adigoo ku dayanaya kitaabka qur'aanka ah ilaahay baa ku furfurtay suuradda koobaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sheekhu haddaba xamdalu kitaabkiisan ku bilowday alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad ilaahay baa iskale buu yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba jumlada talow ilaahay uu ugu mahadnaqay ma jumla ismiya baa mise waa jumla ficliya ma jumlo ismiye ah buu ilaahay ugu mahadnaqay sheekhu mise jumlo ficliyaa buu ilaahay ugu mahadnaqay jumla ismiya buu ugu mahadnaqo oo mubtadiya khabar ka kooban alxamdu lilah ilaah baa mahadle buu yidhi waa jumlo ismiye ah oo mubtadiya khabar ka kooban sheekhu wuxuu u doortay ismiyada maadaamoo daatada ilaahay ayna isbedbedelin wuxuu leeyahay jumlada ismiyadu dawaan bay faa'iideysaa siduu ilaahay daa'im u yahay dee haddaba xamdi ku habboon dawaamka jumlada dawaamka faa'iidaysa ilaahay aynuugu mahadnaqno alxamdu lilah mar kasta ilaahay baa xamdi iskale mahad iskale bay ka dhigan tahay alxamdu lilah ama asha jinsiye ka dhigo ama asha cahdiye ka dhigo alxamdu xamdi oo dhan xamdiga haba ii kala qaadqaadin war mahad oo dhan lilaahi ilaahay baa iskale mahad oo dhan ilaahay baa iska iskale horta xamdigu muxuu ahaan jiray xamdigu wuxuu ahaan jiray inaad ammaanto qof inaad ammaanto ayaa xamdi loo yaqaanaa oo hadaba hadii ammaan oo dhan ilaahay iska leeyahay so dadka ammaana mayna dembi inagu noqonaynin markaad tidhaa maasha allah ninkani aqoon buu leeya waa nin cilmile markaad tidha waa ammaan yaad ammaantay dee qof baad ammaantay so halkan le alxamdulilah ilahay umbaa mahad iska leh ilahay umbaa la ammaanaayo ammaan iska leh so inaga maxaa kaa siiyey kani wuu aqoon baday kani maal buu kani wuu qurux baday kani wuu dadaal baday waa maxay waxaas o dhan waxay ka dhigan tahay haddaad tidhaa wuu aqoon badan yahay ood ninkan ammaanto ood ku ammaanto aqoon aad ku ammaanto aqoontan ma isagaa samaystay mise allah baa siiyey oo ku arsaaqay allah baa siiyey saw ma aha aqoontan yaa ku ammaanan markaa xaqiiqa ahaan allah baa ku ammaanan waxaad fahantay haddaba inuu ammaan oo dhan ilaahay iska leeyahay markanaad leedahay ninkani waa nin noocaaya dee waxaanad ku ammaanaysa isagu bannaan cidla'a ah kama qaadane ilaahay baa u ogolaaday oo u sameeyey oo siiyey kolka ilaahay baa dhab ahaan ku ammaanan bay ka dhigan tahay alxamdu xamdi lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday ilaahay unbaa unbaa la mahadiyaa alxamdu lilah culimmadu waxay yidhaahdeen maadaamuu sheekhu bisin soo akhriyey oo bismi illaahi araxmaan araxiim uu soo yidhi halkani miyayna ahayn walxamdu lilah inuu yidhaah ilan bisin baa ka horreeye jumlooyinka waa laysku cadcadfaa hadalku si uu kuugu soo ururo markaad jumlo aragto jumlada labaad bannaan laguma sii daayo jumlooyinka waa laysku cadcadfaa bism illaahi araxmaan araxiim walxamdu lilah inuu yidhaha mayna ahayn wow inuu keeno si labada jumlood ay iskugu cadfanaadaan sheekh uu iska daayey ilaahay baaba kitaabka qur'aankaa ka daayey oon walxamdu lilah odhan kii oo bisimku ka horeeya sababtuna waxa weeyaan haddii caadif la keenoo walxamdu la yidhaah qofku wuxuu moodayaa xamdaladu inayna maqsuud ahayne inay taabic tahay walxamdu hadii la yidhaha saw xamdigani matbuucun muxuu noqonayaa ma taabic mise waa matbuuc sow xamdigani taabic maaha yaana matbuuc noqonaya markaa basmalada ayaa matbuuco dee wax lagu cadfayaa sow maaha dee xamdaladii taabic bay kaa noqotay maqsuudba maaha waa taabic baa lagu odhanaya si loo ogaado xamdalada lafteedu in sideeda loogu qasdayo war ha laga daayo alamdu yaan la odhane alxamdu ha la yidhaahdo ilaah baa mahadle raafici darajaati derajooyinka allaha kor u qaada ayaa mahadle raafici darajaat ilaaha derajooyinka kor u qaada talow ilaahay yuu derajo siiyaa uu derajadiisa kor u qaadaa liman inkhafada lijalaalih waa ninka tawaaduca ee ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa u tawaaduca ma og tahay haddaad iskibriso ilaahay inuu dhulka hoos kuugu celin haddaad se tawaaducdo ilaahay inuu saray iyo kor kuu qaadi ma og tahay wuxuu idhi raafici darajaad waxaan u mahadnaqayaa allaha derajooyinka rifco iyo koruqaad ugu sameeya liman inkhafada ka u tawaaduca lijalaalihi weynidiisa liajli jalaalihi ereyga raafic waa ismi faacil oo rafcuu ka yimid rafcaduna waa aliclaa ama kor uqaad ayay noqonaysaa addarajaad waa damcu daraja waa mansilada ayaa loo yaqaanaa waxaase laysku qabtay derajadu ma kullu manzilatin ba ama ha ahaato caliyatan ama ha ahaato daniyatan ma manzilo oo dhan baa derajo la yidhahdaa ragga qaar baa haa yidhi ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen mansiladu hadday tahay derajadu mansiladu hadday tahay mid caliye ah oo sarraysa derajaa la yidhaahdaa hadday tahay laakiin mid daniye ah oo hoosaysa dereg baa loo yaqaanaa ina almunaafiqiin fii darki اlasfal kolkaa derki baa la yidhahdaa haddii ay tahay hoosayn derki baa loo yaqaanaa oo way kala duwan tahay derajo iyo derki baa iska soo horjeeda ragga qaarkoodna labadaba derajaa la isla odhanayaa bay yidhahdeen raafici darajaad allaha derajooyinka kor u qaada liman liajli eh, liman qofkii darti ayuu kor ugu qaadayaa inkhafada u tawaaduca lijalaalihi liajli jalaalihi qofka inkhifaadku atawaaduc baa looga jeedaa alinkhifaad huwa tawaaduc baa la yidhahdaa waa tawaaduca qofku markuu u tawaaduco ilaahay cadamadiisa subxaanahu wa tacaala markuu isdhul dhigo ilaahay dartii licadamatiina uu iskugu dhul dhigo ayaa la odhanayaa waa inkhafada lijalaalihi waxaa jira halkan sheekhu wuxuu ishaarayaa alxamdu lilah raafici darajaad markuu yidhi ninka halkan soo gaadhay inuu yahay nin aqoon leh waa nin aqoon leh unbaa cashirka dhiganaya aqoontuna sideedaba ilaahay baa derajo qofka ku siiya waxaa la yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu waladiina uutuu lcilma darajaatin halkaas talmiix baa loo yaqaanaa hadda eeg qofku hadduu sheekh yahay ama uu caalim yahay laba derajo ayuu ilaahay agtiisa ku leeyahay derajada iimaanka yarfac illaahu aladiina aamanuu iimaanku sidiisa derajo ayuu leeyahay waa derajat liimaan waa ta waladiina uutuu lcilma darajaatna waladiina uutuu lcilmadani waa derajo labaad oo tii iimaanka dheeraadka ah laba derajo ayaad leedahay derajat liimaan iyo hee derajat lcilmi oo mid kastiba sideeda jamacu ah raafici derajaad aayaadkaasuu talmiixinayaa sheekhu waxaa la yidhaahdaa baraaco saddex baraaco ayaa jira saddex baraaco oo qofka balaaqadale laga rabo baraaca baraaco kitaab marka aad qoraysid ama aad khudbad gelaysid haddaad maanta khudbad gelaysid mawduuca khudbadda adoon sheegin xamdeladaada waa inay ka muuqato masalan haddaad ka hadlaysid soon maxaad ka dhigi khudbadaada alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna siyaam maan la fahmin markaa hadda weli mawduucii maadan gaadhin haddaad xaj ka hadlaysid maxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi alqaa'ili fii muxkami kitaabi walilaahi calى annaasi xiju lbayt war miyaan la fahmin kolka waxaa la yidhaahdaa kolka baraacatlstihlaal baraacada loo yaqaan ee ragga luqadda iyo aqoonta lihi ay isticmaalaan waa hadalkaaga arartiisa hore ha ka dhex muuqato waxaad soo wadataa arartaada waa inay ka dhex muuqato waxa aad soo wadataa sheekhu raafic buu yidhi maxaa meesha laga garanaya raafic waa cilmigii rafcaha ka warramayey markaa raafic rafco cilmigii rafcaha ka warramayey ayaynu meeshan haddaba culima ka qaadanay rafco raafic rafcaynu kolka ka qaadanay cilmiga rafcaha ka warramaya mma ma xadiidba ma fiqiba ma balaaqa ma naxwa waayo talow raafici darajaad markuu sheekhu yidhi arma la gartay horta fannigan rafca ayaa ka warrama naxw liman inkhafada inkhafada ka warran waa khafdihii weeyi wa faatixi lbarakaat faatix ka warran faatix fatxaha ayaa ka warrama waa naxwa ka warrama liman intasaba lishukrihi intasaba muxuu noqonayaa liman intasaba waa nasbihii weeyi kolka waxaynu fahanay isla hadda inuu sheekhu baraacatlstihlaal khudbadiisa uga jeedo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay uunbay usugnaatay alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allaha raafici darajaati derajooyinka kor u qaada liman limankiibuu kor ugu qaadaa inkhafada u tawaaducay ilaahay u tawaaducay ilaahay u tawaaducay liman qofka inkhafada tawaaducay ilaahay u tawaaducay liman inkhafada lilaah liman inkhafada hee halkaa maxaa ku jira ha odhanin liman inkhafada lijalaalihi ha odhanin eeg jalaalka eeg silo ayaynu ka dhigaynaaye ha moodina culima tacliil liman inkhafada ka tawaaducay lijalaalihi weynidiisa ka u tawaaducay ha odhan waa masale khilaafiya masaladaasi aad culimadu waxay idhaahdeen horta marka la tawaaducayo tawaaducu waa cibaado cibaadadaa ma ilaahay baa loo tawaaducaa mise sifadiisaa loo tawaaducaa ma lilaah baa loo tawaaducaa mise lijalaali baa loo tawaaducaa lilaah baa loo tawaaducaa haddaba haddaynu inkhafada iyo lijalaali haddaynu isku xidhno uun toos waxa ka dhalanaya inaad tidhaahdo qofkan ilaahay uma tawaaducaye sifadiis unbuu utawaaducaya sidaa darteed sheekii maalikiga ahaa ee kitaabkii usuulka ahaa ee qoray iisoo sheeg kitaabkan farqiga la yidhaah wuxuu yidhi waxaan banaanayn buu yidhi in la isticmaalo subxaana man tawaadaca licadamatihi kulu shay subxaana man tawaadaca licadamatihi kulu shay cadamadaasuu kuleeyahay maadaama tawaadaca licadamatihi aad tidhi subxaana man tawaadaca lilah baad inaad tidhaaba bay ahayd ma halkaasay kolkaa la mareen rag badan baa halkaa ku tegey oo culimo ah inaadan odhanaynin hadalladaas oo kale inaadan ku macnaynaynin laakiin waxaad odhan kartaa liman inkhafada lilah lijalaalihi oo kale maalan oo inkhafada wuu tawaaducay ilaahay buu utawaaducay laakiin lijalaalihi buu ugu tawaaducay lijalaalihi ayuu ugu tawaaducay eeg jalaalka uma tawaaducayo isagu waa sababtii buu noqday markaa halkaasay la mareen culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war sidan ay tahay waa lagu macnayn karaaye waxba yaan mushkilad mas'alada la dhigin liman qofkii ayuu ilaahay kor ugu qaadayaa derajooyinka inkhafada u tawaaducay ilaahay lijalaalihi weynidiisa dartiina ugu tawaaducay wa faatixilbarakaati barakooyinka allaha fura faatix waa ismi faacil mursil baa looga jeedaa waa mursil ilbarakaat allaha barakooyinka fura albarakaat waa jamcu baraka waxaana luqadda loo yaqaanaa annumuwu wa ziyaadat alkhayr baa la yidhaahdaa faatix ilbarakaat allaha barakooyinka fura ilaahay baa cumriga kuu barakayn oo camalka kuu barakayn oo aqoonta kuu barakayn waa ayo laakiin liman intasaba ninka isku taaga lishukri ifdaalihi fadligiisa iyo dheeraadkiisa inuu ka mahadnaqo weli ilaahay ma u mahadnaqday oo caafimaadku ku siiyey ma ugu mahadnaqday ilaahay ma u mahadnaqday oo nimcadan uu ku siiye nicmatulislaama ma ugu mahadnaqday ilaahay ma u mahadnaqday oo waafajinta uu ku waafajiyey khayrka ma ugu mahadnaqday ilain xoog xoog maaha e xeelad ma aha waa ilaahay nimcadiisii waafajintiisii wey subxaanahu wa tacaala barakooyin buu ilaahay kuu fari kuu furayaa haddaad shukri naq samayso nimcadiisa haddaad ka shukri naqdo ilaahay baa barakooyinka kuu furi sheekhu halkan wuxuu talmiixinayaa lain shakartum laaziidanakum haddaad igu shukridiin waan idin ziyaadini ziyaadadaasi waa maxay faatix albarakaat waa maxay albaraka maxaynu ku macnaynay hadda markaynu macnaynaynay barakada waxaynu nihi waa annumu wa ziyaadat اlkhayr waa ziyaadadii faatix اlbarakaat barakooyin buu ilaahay kuu furayaa wada khayr ziyaada ah ayuu ilaahay ku siinaya waa haddaad mahadnaqdo haddaad mahad naqdo weeyi wa faatixilbarakaati barakooyinka allaha fura liman kii u fura intasaba isku taagay lishukri ifdaalihi ifdaalkiisa iyo fadligiisa inuu ka mahad naqo halkaa sheekhu wuxuu kaga soo baxay wixii khaaliqa ku tacalluqayay oo qodobka labaada xamdaladu khaaliqay ku tacalluqdaa allah bay ku tacalluqdaa wuxuu doonayaa waxa makhluuqa ku tacalluqa makhluuqa ka ugu mudan shayga ku tacalluqa inuu halkan haddana isna uu gudbo ayuu doonayaa wa salaatu salaad iyo wa salaamu salaami calaa man kii dushiisa ha ahaato maddad calayhi ay ka dul dhisatay alfasaaxatu fasaaxaduba riwaaqahaa teen teendhadeedii wuxuu ihi waxaan ku salliyayaa kay fasaaxadu teendhada yar ka dul dhisatay fasaaxadii baaba guri yar ka dul dhisatay meesha halkaasaan ku salliyayaa fasaaxadu ay guriga ka dul dhisatay ma magacaabinba uu iska dhaafay talow waa ayo ka ay fasaaxadu guriga ka dul dhisatay waa ereygan laftiisaa balaaqa ah fasaaxadii baa guri ka dul dhisatay markuu ku leeyahay haddaba wasalaatu wasalaam ereyga asalaat iyo ereyga asalaam waa laba erey oo isku dhadhow asalaat marka laga hadlayo asalaat waa raxmad xagga rabbi ka timaada oo tacdiim uu weheliyo tacdiim weyniba weynayn baa wehelisa waa raxma min allah oo maca tacdiimin wa taqdiirin wa tashriifina raxmaddaa haddaba tacdiimka iyo taqdiirka iyo tashriifka wadata ayaa asalaax loo yaqaanaa asalaamna waa badbaadin weeye qofka la badbaadiyo wasalaatu wasalaamu salligii weeyaanoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maadaamuu dhammaanteen abaal inagu leeyahay maxaynu samaynaa qofka abaalka kugu leh muxuu rasuulku yidhi man sanaca ilayku macruufan hee fakaafi'uuhu qofku hadduu wanaag kugu leeyahay mukaafa'a la sameeyaa soomaalidu way ka maahmaaheen oo af wax cunay xishoo bay yidhaahdeen hadduu qofku waxoogaa kuu dhiibo kama hortegi kartid bay ku leeyihiin waayo dee waxba abaal buu kugu leeyahay abaal wax buu kugu leeyahay nebi maxamed iyo abibakar maalintii rasuulka gaalku garhka qabanayey abibakar sow seefta babax babax uguma dhufanin siidaa markuu lahaa rasuulka garhka wuu caayey abibakar kelmad aad u xun buu ku yidhi ninkaa gaalkaa ah, ninkaa gaalka ahaa markaa ah. kelmad aad u xun buu ku yidhi imsas badralaata ayuu ku yidhi oo kelmaddee aad u xun caya ah, ninkii waa isaga laftiisu waa nin aan baqaynoon haybaysanaynin wuxuu yidhi abibakar waan u jawaabi lahaaye abaal buu igu lahaa buu yidhi abaalkii baan xasuustay buu yidhi abaal uu igu lahaa ayaan xasuustay buu yidhi waxaynu ognahay waa jaahiligiibaa abaalka sidaa u tixgelinayey nebigu wuxuu uhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu war abaalmarin adna isku day inaad wuxuun u samayso nebi maxamed haddaba ilaahay baa sababtiisa inagu badbaadiyey adduun iyo aakharaba maxaynu samaynaa haddaba taaynu ku sallinna un waa inaan ku sallinno rasuulka sala allahu calayhi wasalam oon salligiisa badinno ilaahay baa ina amray ba aayad qur'aana oo ina yidhi walibana amarka ilaahay salliga ina amray amarada uu ka duwan xataa ka salaada uu ka duwan yahay ka sekada uu ka duwan yahay ka xajka uu ka duwan yahay qaab kalaa laynoo amray oo balaaqaysan laynama odhan ilaahay wuu tukadaaye tukada laynama odhan ilaahay zaku bixiyaaye zake bixiya laynama odhan malaa'igtu waa nooca laakiin amarkaa waxaa layna yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu eeg jumladu waa ismiyo ereyga ina abaa lagu bilaabay oo tawkiida ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala anabiy way ku saliyaan rasuulka salى الlahu عalيه wasalam ilaah iyo malaa'igtuba yaa ayuha اladiina aamanuu saluu عalayhi wasalimuu tasliima yaa ayuha الnaasu saluu lama odhan war gaal muxuu nebiga kaga saliyi miyaa kaa loo baahan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu war inta iimaanka le waxgaradkow inta iimaanka le inta inta ruuxda ka noolay inta ruuxdoodu ay nooshaayay yaa ayuha aladiina aamanuu saluu عalayhi wasalimuu waa amar alamru اlmuطlaq maxay culimadu odhan jireen usuulu fiqiga yaqtadi lwujuub kolkaa inuu salligii waajib noqday waad aragtaa xilliguu waajib noqonayun baynu isweydiinaynaa waa goorma salligu goormu waajib yahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen jamac sideennan oo kali markay isku yimaadiin inay nebiga ku salliyaan waa waajib sala allahu alayhi wasalam xadiidu abi hurayra bay deliishanayaan jamac intay meel iskuguma yimaadiin xuska alla iyo salliga kama tagaan ilaa calayhim tira tira lafdigii tiradaahaa ee qoomamada ahaa bay deliishanayaan culimada qaar waxay yidhahdeen ormeeye marka nabiga magiciisa la maqlo sala allahu alayhi wasalam in lagu saliyaa markaasu waajib tahay mar kastoo magaca rasuulka aad maqasho waxay deliishanayeen xadiidkii nebiga duruq kale duwan buu ku soo arooray inkastoo ducfi sanadka ku jiro uu rasuulku jaranjarada mimbarka kor ayuu aamin aamiin lahaa waxaa kamid mid ninka magacaaga maqle kugu sallii waaya naarta allah ku fogeeye aamiin dheh waxay yidhahdeen nebiga in markaad magiciisa maqasho ku salida waajib inay tahay miyaadan arkaynin halkaasaan ka qaadanay salligu inuu yahay markastoo magaca rasuulka la maqlo sala allahu alayhi wasalam in lagu salliya waajib inay tahay culimada qaar baa halkaa ku tegey culimada qaar waxay yidhahdeen waa sida xajka oo kaleo cumrigaaga intaad noosha haddaad maalinuu nebi maxamed ku salliday maalinun haddaad rasuulka ku sallido waajibkii wuu kaa dhacay imaamu shaafici wuxuu yidhi anu intaa ma qabe salaadaan qabaa inuu salligu waajib yahay salaad kastoo tukanaysa atixiyaadka haddaad salliga ka tagto atixiyaadka dambe kuguma jirto waa ka gabayga ku tirinaya leh yaa aala beyti rasuuli اllaahi xubukumu fardu min allahi fi اlqur'aani anzalahu yakfiikumu min cadiimi اlqadri anakumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu ahalka ayuu hadda la hadlayaa laakiin waa salligii guud ayuu halkaa kusoo qaatay wsalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa mankii dushiisa ha ahaato madad ay ka taagatay calayhi dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqahaa teendhadeedii fasaaxadu kay ku dul nasatay ee guri bay ka dul dhisatay halka guriga laga dul dhistaa wa waa maxay waa meel loo hoydo sow maaha waa hoyga fasaaxadaan ku salliyayaa idhi hawey markaa fasaaxadu halkay u hoyanaysay halkaasaan ku waa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed fasaaxadu ha soo wareegto xooluhu ha foofaan ha dareeraan halkey baa u ballana halkay ku soo noqdaan neef kastaoo baxaasay xeradiisii ma yimaado waxaa adduunka fasaaxo dhex ee ilaahay dadka geliyey halkay u hoyataa waa halkee fadhiisataa buu kuleeyahay markaa waa balaqa ahaan maxamed ayay kusoo hoyataa buu kuleeyahay rasuulka sala alayhi wasalam jawaamiculkelim baa la siiyey xadiid waxaa jira sanad ahaan runtii ma aha saxiix waxa weeye xadiidka odhanaya ana afsaxu man nataqa bidaad bayda anii min quraysh xadiidka macnihiisu waa sax kutub badanina way soo qaataan laakiin sanad ahaan culimadu inta badan culamaau xadiid waxbay ka sheegaan ana afsaxu man nataqa bidaad anugu waxaan ahay cid lafdiga daad a tidhaahda ama daadka ku hadasha kii ugu fasaaxada badnaa waa luga alcarabiya kii ku hadlay kii ugu fasaaxada badnaa weeye ana afsaxu man nataqa bidaad bayda anii min quraysh istinahaasina bayda anii min quraysh balaaqo kaluuba sii kordhinayaaba nebigu inuu haddaba fasaaxo lahaa ma cid baa ka doodaysa nebi maxamedin jawaamiculkelim la siiyey ma cid baa ka doodaysa rasuulka jawaamiculkelim miyaan la siinin bal waxaad eegtaa adiga mucaamaladaada adduun iyo saddex jumlu ku soo ururiyey xadiidu abider mu saddex jumlo oo qura ayuu rasuulku ku soo ururiyey maxaa la yidhi itaqi llaaha xayumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan adduun iyo aakharo wax laga tegey ma jiro adduun iyo aakharo waa saddex kelmadood oo saddex jumlo oo qura weeye eeg itaqi laha xayumaa kunta meel kastood joogto ilaahay ka bar markaad carruurtaada la joogto ehelkaaga la joogto banaanka aad joogto cidlada aad joogto xumaha aad ku dhex jirto masaajidda aad joogto habeenka maalinta colaada maxaan ku dhaha nabadda maxaan ku dhaha dul marka laysdilayo lays markaad cadhaysan tahay markaadan cadhaysnin war itaqi laha xayumaa kunta eeg wax laga tegey ma leh itaqi laha xayumaa kunta adiga khaaliqa wixii idin dhexeeyey wey adiga khaaliqa wixii idin dhexeeyey oo dhan ba ku sheegan saaad ilaahay u caabudi lahayd oo bashar baate hadday wax kaa siibtaan ka warran wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa waa hadalkii horun bay tani jumladan labaad taba socotaa wa atbici sayi'ata alxasana tamxuhaa hadduu xuma kaa dhaco bashar baa tahaye wanaag ka dambaysii wuu tirtiri wuu maydhiye isagaa maydhaye wanaagun ka dambaysiye adigu wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa talow sidee dadka loola dhaqmaa see loola dhaqmaa dadka eeg waalid baa jiro oo awlaad baa jirto oo reere jiro oo asxaab baa jirto oo tol baa jiro oo maxaan ku dhaha culimaa jirto oo arday baa jir sidee dadka loola dhaqmaa wakhaaliq inaasa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan hadda wakhaaliq ilmuslimiin lama odhan nebigu wakhaaliq ilmuslimiin lama odhan ma waxaad moodaysaa muslimiinta inaad dhaqan fiican iyaga kula dhaqmi gaaladana dhaqan qalnafsan oo xunxun inaad kula dhaqmi ya wakhaaliq innaasa waa naas soomaalidu way ka maamaheen waxay gaalka gawrac gartiisana sii bay yidhaahdeen wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasanin eg waa gaal iyo islaamba akhlaaq wanaagsan qofkan gaalka waxaa loo baahanya akhlaaqdaada markuu arko inuu soo islaamo dhaqanka aad haysata diintaada akhlaaqdani ka turjumaysaa rasuulka fasaaxadiisii wataa wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa mankii dushiisa ha ahaato madad ay taagatay calayhi dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqahaa teendhadeedii oo washaddad ay adkaysay bihi bisababihi isaga sababtiisa albalaaqatu balaaqadu nidaaqahaa dhexdeediiyo suunkeegii dartiibay rasuulka dartiibay bay balaaqaduba dhexda u xidhatay waxaasi dhexduu xidhay maxaa la yidhahdaa or guntiga giiji goormaa la yidhahdaa waa dadaal sawma balaaqadii baa hinaastay wey markay rasuulka aragtay balaaqadiiba way hinaastay markay rasuulka balaaqadiisii aragto dhexday giijisatay si ay rasuulka tartan ula gasho washaddad ay adkaysatay bihi isaga dartii albalaagatu balaagadu niaaqaha suunka egiyo dhexdeedii almabcuuhi kii la soo diray bilaayaati aayado lagu soo diray albaahirati baabi'inaya waxaa ka hor yimaadoo dhan waxaan ku salliyayaa buu yidhi kii lagu soo diray aayadaha ereygaa alaayaat ah culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa alaayaat alqur'aaniya alaayaat waa alaayaat alqur'aaniya ayaa looga jeedaa bay yidhahay waa jamcu aaya calaamad bay ahayd waxaa dhici kara in looga jeedo alaayaat alqur'aaniya walxujaj marka la yidhaahdana xujajkaasi waa wax ka xujadu waa jamcu xujati xujajku waa jamcu xujatin wayna ka caamsan yihiin oo way ka caamsan yihiin aayadda qur'aaniga ahoo ama aayad kawniya bay xujadu noqoni aayad kawniya cadceeddan iyo habeenkan iyo dhulkan iyo cirkan iyo aayad kawniya ama waxay noqon karaan aayad qur'aaniya kolkaa muxuu noqonayaa aayaadka iyo xujajka cadafka la ysku cadfay waa cadfu caamin calaa khaas cadfu caamin calaa khaas buu noqonaya waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen al-aayaadka hore waxaa xujajkan dambe waxaa dhici kara inay noqdaan kuwa muqaarin la'a rasuulka dacwadii risaaladiisii iyo kuwa aan muqaarin la ahayn oo cagsi buu markaana noqonaya washadad ay adkaysatay bihi bisababihi isaga sababtiisa albalaaqatu balaaqadu nidaaqahaa dhexdeediiyo soonkii almabcuuhi oo la soo diray bil aayaati aayado ayaa lagu soo diray waa jamcu aayatin waana calaamadda albaahirati oo ka awood badanaysa wax kastoo ka hor yimaada waalxujaji xujooyinna waa lagu soo diray rasuulka sala allahu alayh wasalam almunazali calayhi waxaa lagu soo dejiyey qur'aanun qur'aan qur'aanka oo carabiyun carabiya qur'aanka oo gayru dii ciwajin qalloocaanu saaxiib ahayn qur'aan aan qallooc lahayn baa lagu soo dejiyey qur'aan carabiya oon qallooc lahaynna waa lagu soo dejiyey qur'aanka talow erey aan carabi ahayn ma dhex dhici karaa waa mas'alo meel kale u baahan in lagaga hadlo wa calaa aalihi aalkiisiina waan ku salliyayaa oon ku salaamayaa wa aalihi rasuulka aalkiisii aalkaasi waa banu haashim iyo iyo banu muطalib labadaa reer rasuulka sala allahu alayhi wasalam afar jilib bay ahaayeen jilibadiisa hoose afar bay ahaayeen rasuulku wuxuu ahaa banu haashim buu kasoo banu muطalib buu ka soo jeeday waa banu haashim iyo banu muطalib iyo iyo cabdushams iyo nawfal afartaasaa la kale odhan jiray waa jilibadii rasuulka ooy dee adeeradii iyo faamilkoogii hoose qabiilkay ka koobnaayeen afartaa qabiil bay ahaayeen waa banu muطalib iyo banu haashim iyo maxaanku idhaahdaa cabdishamsi iyo nawfal afartuba waa wada walaalo cuثmaan ibnu cafaan markaan soo qaadan cabdushamsi buu ka soo jeeday reer beni cabdishamsi buu ahaa cuثmaan oo rasuulka dee waxba mayna kala tirsanaynin haddaba afartaa jilib ee walaalaha ah ayaa laba ka midihii ay aalkii noqdeen banu muطalib iyo banu haashim waa aalkii laba ka midiina aalka waa laga saaray oo cabdishamsi iyo nawfal aalka kuma jiraan labadaa reer aalka laguma soo daro waayo axaadiis baaba dee ku soo aroortay waxaa kaloo jira rasuulka markii cunaqabatada reerkooga la saaray ee qureesh ay shirtay ee ay yidhaahdeen ninkaa noo soo dhiiba waa maxamed bay ujee rasuulka ay ujeedaan waanu diliye banu haashim iyo banu mudalib gaal islaamba way israaceen sidaa dartood hablahooga lama guursanaynin waxna lagama iibinayn dadkana wax kamayna iibsanaynin gaajo ayay caruurtoodu laagaha maka ka dhex ooyi jireen waxay cunaan markay waayeen labadaa reer labadan kale ee cabdushamsi iyo nawfalna carabtii bay soo raaceenoo waxay yidhaahdeen maxamed hala soo dhiiba si loo dilo wa calaa aalihi aalkiisii ayaan ku salliyaynaa rasuulka aalkiisii sheekhu calaa buu ku daray wa aalihi ma odhan wa calaa aalihi buu yidhi wuxuu calaa ugu daray ma nimanka shiicada loo yaqaanaa waxay aamineen inaan calaa aalihi la odhan karayninba nin shiici ihi calaa aalihi ma odhanayo wa aalihi qura buu odhanaya ninku hadduu shiici yahay calaadaa wiska lacnad baa ku soo aroortay bay yidhaahdeen xadiid baa soo arooray bay yidhaahdeen lacnad sheegaya ninka aalka calaa ku dara wa calaa aalihi waa lacnad bay yidhahdeen iyagu agtooda kolkaa waa aalihi waa inaanu nidha bal aduu axaadiista bukhaariga ku qoran dib ugu noqo waa calaadaa lagama reebaba calaadan ay diidan yihiin lagama reebaba way ku jirtaayo way la socotaa wa calaa aalihi ereygan aalihi xagguu ka yimid qole waxay yidhaahdeen ereygan aalihi luqadda marka laga hadlayo ahli buu ahaa asalkiisu ahlun ahlun kolkaa ahlun buu ahaayo waa mustaxiq haddaba ahligu oo mustaxiqa ah ha'da ayaa hamse loo bedelay ah ahlun xarafka labaad un baa hamse laga dhigay ilan waxaa la ogyahay hamsahana ha baa laga dhigaa hadana hamsa laga dhiga waa labada xaraf waa la isku bedbedelan karaa maaun hadda maxaa udambeeya ereyga maaun udambeeya waa maxay maaun maxaa udambeeya hams hadaan jamciyo bal hadda eega hamsihiisi isku bedelo maaun bal jamciya miyaahun muxuu noqday miyaahun markaan idhaa ha buu noqday kolkaa hadani waa hamsi kolkaa hamsa ha loo bedelaa hadana hamsaa loo bedelaa wa calaa aalihi haddaba ereygan aalihi ah ahli bu ahaayo hadii baa hamse laga dhigay waxay noqotay wa wacalaa ali ali ali bay noqotay ali ali marka la yidhahyo ay laba hamso kulmeen ayaa hamsihii dambe loo bedelay ka hore xarakadiisa wax la nooca alif baa laga dhigay wacalaa aalihi baa la yidhi culimada waaweyn ee luqaddu waxay isku qabteen horta aalka hama lagu daraa mise laguma daro rag waaweyn oo raggii luqadda dee imaamyada ku ahaabaa qaba inaan la odhan karayn wacalaa aalihi oo ha'dan dambey diidayaan waxay le waalaa aali muxamedin in la yidhaha bay leeyihin waalaa aali muxamedin runtii axaadiista marka dib loogu noqdo hadaasi inta badan ma dhex inta badan inta badan lafdiga sariixaa daba dhaca salligan ibraahimiyada balada haddaa soo baada aalka hadaasi ma daba dhacdo inta badan kolkaa culimada luqada ragga qaar baa diiday halkay u cuskadeen tala waa halke axaadiista ka weynay ma aha macnuhu waxay u cuskadeen ereyga aal iyo ereyga ahli erey ay ku kala duwan yihiin oo laisla ogyahay baa jira ahliga wax kaste waa loo idaafeeya wax sharafle iyo wax liitaba oo waxaad odhanaysaa ahlu nicaal iyo ahlulxijaama iyo eh, maxaad odhanaysaa ahlulmuruu'a ahliga wax sharaf le iyo waxaan sharaf lahaynba mudaafun ilayhi waa looga dhigaa halka aalka wax sharaf le un loo looga dhigo mudaafun ilayhi ama adduunkaoo qura sharafa ku lahaada sida aalu fircawn oo kale ama adduun iyo aakharaba sharafa lahaado wax bilaa sharafa looma idaafeeyo aalka ma odhan kartid aalu nicaal waa mamnuuc luqadda ka maaha aalu nicaal haddaba waxay damiirku sharaf ma lehe ha laga daayo aalka damiirka bay yidhaahdeen oo yaan la odhanin maxay wa calaa aalihi damiirkuma isagaa sharaf leh rag waaweyn oo luqadda imaamya ku abaa madhabkaa qaatay laakiin waxaa lagaga jawaabay jawaab fudud fudud waxa la yidhi war damiirka inuu sharaf leeyiyo inuuna sharaf lahayn waxay ku xidhan tahay halkuu u noqonayo damiirku halkuu u noqonayo hadday meel xun tahay ha laga daayo damiirku halkuu u noqonayo hadday meel sharaf leh tahayna dee damiirku sharaf buu leeyahay daaya bay yidhahdeen wa calaa aalihi aalkiisii dushiisa ha ahaato alhaadiina hanuuninayey ummadda aalkii nebiga ee ummadda hanuuninayey kuwaana waan ku salliyayaa wa asxaabihi asxaabtiisiina waan ku salliyayaa asxaabtii rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa jamcu saxbin ama jamcu saxibin ragga qaarkoodna jamacba ma ahee waa ismuljamac bay yidhaahdeen adigu almuhim siddeed iyo labaatanka jamac ee alfiyat ibnu maaliga afar iyo labaatan ay ku qoran yihiin kuma jiro wasankani wasankan waa laga waayey asxaabihii waa laga waayey saxbigan ereygan ah waa laga waayey kuma jiro sidaa darteed rag badan baa yidhi maadaamo alfiyahaba una ku jirin oo markii alfiyu jamaca uu ka warramayey laga waayey waxaanu odhanaynaa ismuljamace odhan mayna jamac bay yidhaahdeen haddaba saxaabigu talo waa nooc waa qof see ah goormuu qofku saxaabi noqonaya goormuu noqonaya la odhanaya waa saxaabi muxuuse yahay saxaabiga tacriifkiisu waxaa la yidhaha man laqiya nabiya salى اllahu alayhi wasalam eeg man laqiya nabiya salى اllahu alayh wasalam mu'mina bihi fii xaali xayaatihi ragga qaarkoodna fi lardi bay yidhaahdeen fi lardi bay raaciyeen man laqiya nebiya halkaa ragga qaar baa qora man ra'a nebiya ma aha man ra'a nebiya ninka nebiga arkaha ha odhanin ilan saxaabada nin indhala'aa ah baa ku jiray sida cabdullaahi bni ummi maktuum sow saxaabi ma ahayn isagoo indhoolo ah kolkaa ka arka ma ahee ka la kulma dheh man laqiya nebiya sala allahu alayh wasalam waa mu'minan bihi mu'minan bihi waa maxay macnaheegu isagoo mu'mina ninku isagoo gaala hadduu rasuulka la kulmo uu rasuulku geeriyoodo weli isagoo gaala oo geerida rasuulka kadib uu soo islaamo saxaabi miyuu noqon nin baa rasuulka la kulmay isagoo eeg isagoo gaaluu rasuulka arkay waa gaal rasuulkiibuu arkay rasuulku intuu noolaa gaal buu ahaa markuu dhintay kadib buu soo islaamay ma saxaabi baan ahay buu odhanaya ninkaasi maaha saxaabi ma isagaa mu'min ba ahaa man laqiya nabiya sala allahu alay wasalam muminan bihi mu'minan bihi mu'minan bihi markaynu leenahay waa inuu markaa mu'min yahay fii xaali xayaatihi bay culimmadu shardi ka dhigeen waa mar rasuulka waa inaad la kulanto isagoo nool ama saxaabigani waa inuu rasuulka la kulmay isagoo nool waxaa la diidaya haddaad xalay ku riyootay nebi maxamed haddaad ku riyooto ma saxaabi baad noqon xalay adigoo la joogaad ku riyootay saxaabi ma noqonaysa ila waad ku riyootaye eg ma riyadu ma aha dee ma noqonayo culimada odhanaysa fi lardi culimada raacinaysa qeydka fi lardi dhulka rasuulkaa kula kulmana waxay iska saarayaan markii rasuulka salaadaha loo soo dhiibay leylat lmicraajki leylat lisrihi ama micraajki samaawaadka markuu tegey nebiye badan buu sii maray nebi muusa kamid ah nebi muuse ma saxaabi ba ma saxaabigii ma asxaabtii rasuulkeena sala allahu alay wasalam nebi muuse iyo nebiyadii samaawaadka uu kula kulmay waxyaaba badan bay culimadu wa calaa aalihi wa asxaabihi asxaabtii rasuulkana dushooda ha ahaato alladiina asxaabta oo shaaduu kor u qaaday addiina diinka kor u qaaday waa saxaabadii diintan kor u qaaday ilan waxa diinta ina soo gaadhsiiyey saxaabadii nebi maxamed baa naftoodii iyo maalkoogiiba soo huray naf iyo maalba way u hureen markaas ay diinta ina soo gaadhsiiyeen aladiina shahadu diin kuwii diinta kor u soo qaaday wa sallama ama wasallim wasallimna waa la odhan karaa sallamana waa la odhan karaa sallama ilaahay ha badbaadiyo oo wa washarafo ilaahay ha sharfiyo oo wa wakaramo ilaahay ha maamuuso ilaahay taa ayaynu uga baryaynaa in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam